alxamdu lilah rb اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiya wاlmursaliin nabiyina muxamadi wcla alih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min saxiix muslim baabu bayaani ana asacya bayna asafa wاlmarwa ruknun laa yasixu اlxaju ila bih wuxuu baab yahay in la caddeeyo ana asacya bayna asafa wاlmarwa orodka la ordo inta u dhaxaysa marwe iyo safo inuu yahay ruknun rukni weeye asaasia ah oo laga maarmaana laa yasixu lxaju xajku uusan asaxaynin ilaa bihi asaga liimaashihiisa mooyeen waa masale khilaafiya bayna asalaf jumhuur ahlicilmi waxay u badan yihiin sacyigu bayna asafa walmarwa inuu yahay rukni oo uusan waajib iyo sunno midna ahayn farqiga u dhaxeeya rukni filxaj iyo waajibna waxay ku kala duwan yihiin waajibka ka tegidiisu xajku yacnii la-aantiibuu asixi karaa laakiin dhiig baa lagaa rabaa shay waajib haddaad ah ka tagto xajkii waa asaxahaya laakiin waxaa laga rabaa dembiga aad gashay dartii inaad dhiig ku kabto hadii rukni la yidhaahdo xajkii ma dhammaystir maayo ilaa lala yimaado asagoo haddii laga tago ood ilowdo waad la iman weli xajkii baad ku jirta ilaaad la timaado ma dhammaystirmin ruknigu waa sida ilaa lala yimaado xajkii ma dhammaystirmayo dhiigna lagu kabi mahayo lagamana tegi karo idan sacyigu marka jumhuur ahlicilmi min asaxaabati wاtaabiciin walaima waxay qabaan inuu yahay ruknu min arkaan اlxaj xajkuna la'aantii uusan asaxaynin aan laga tegi karin haddii laga tagana xajku weli uu taagan ilaa lala yimaado asagi jamaaca min ahlicilmina waxay dhaheen waa waajib sacyigu rukni ma ahe waa waajib yujbaru bitarkihi dam ka tegidiisa baa lagu kabahaya xanafiyada qolyaha sidaa ku tagay jamaaca min asalaf waa sunnay dheheen waajibna maaha rugnina ma ahee waa sunno cataa anas baa laga soo guurshaa iyo jamaaca min alfuqaha almutaakhiriin saddexdaa qowl ayaa jirta saddexdaa qowl marka eh, ayago waxaa jira eh, aqwaal aan la qaadan karin axaawi baa ka mid ah wajacfar wuxuu ijmac soo guuriyey cala ana sacya sunnatun waana minkiisihii wax qaba ma jira ijmaca asaga waa marka waa rajul waasic اlkhai watacasub weeye marka xanafiya la marahayo marka ijmac buu soo guriyo uu yidhi sacyigu waxaa lagu ijmac inuu sunno marka waa asaga uun khaa ama sabquqalam inuu yahonbay iska eh, u badan tahay wax jira maaha sidoo kale waxaasna tallaabsan abubakr bn carab alqaadi oo saaxibu tahwiil asaguna iska wuxuu yidhi waxaa lagu ijmacay inuu yahay ruknun fi اlcumrati wakhtulifa fi اlxaj sacyigu waa ruknun fi اlcumra laakiin khilaafku wuxuu ku jiraa wuxuu yidhi xajka ijmacaas asna ma jiro asna ma jiro khilaafku labaduba waa ku jiraa cumrada iyo xajkaba waa ku jira xadaana yaxya bnu yaxya qaal xadaana abu mucaawiyata dari maxamed bnu khaasimi can hishaam bni curwata can abi can caaisha radi allahu tacaala canha qaala wuxuu yidhi wadaadkaasi curwo ah qultu laha hooyadan waxaan ku idhi qultu laha caaisha waxaan ku idhi fii riwaayat albukhaari wa ana xadiidu sinni yowmaidin anoo da'yar oo gaban ah ayaan oon masaa'ilka aan aad u fahansanayn baan hooyadan su'aashan weydiiyeybu qultu lah waxaan ku idhi innii anigu la adun waxaan u malaynaya ama aan filaya rajulan ay xaajan aw muctamiran nin xaaja ama muctamir ah lam yatuf bayna asafa safa iyo marwa inta ka dhaxaysa hadduusan socon ama uulan weynin ama uusan ordin maa darrahum ma dhibeen socod iyo lugayn la'aanta wuxuu dhi asacyu bayna safamarwa nin xaaje ama muctamir hadduu ka tago inuusan xajkiisi iyo cumradiisii dhib u geysaynin ka tagaasi ayaan filahaya qaalat lima waxay tihi maxaad taa u tidhi maxaad u tidhi ninkii ka taga waxba yeeli maayo qultu waxaa ihi liأna allaha subxaanaه wa tacala yaquul ilahi wuxuu uhi ina asafa wاlmarwata min shacaa'ir اllah faman xaja اlbeyta aw ictamara falaa junaxa calayhi an yatawafa bihima wman taطawaca khayra fain allaha shaakirun caliim ila akhir اlaaya aayaddu wuxuu ka fahmay safo iyo marwo min shacaa'ir اllah shacaa'ir waa jamcu shaciira waana calaamada iyo astaamaha ilaahay subxaanaه wa tacaala ku garansiiya ama lagu garto ama ashyaada waajibkee waaweyn loogu dhowaado wey faman xaja albayta ninkii beytka u qasta aw ictamara ama beytka booqdoo ziyaarta falaa junaaxa calayhi dushiisa dembi ma saaro an yatawafa bihima inuusan inuu ku dawaafo inuu dawaafo oo sacyi la yimi bayna sabaalmarwa wax dhiba ah kasoo gaari maayo wax dhiba ah ka soo gaari maayo hadduu ku sacyo bayna safa walmarwa cur wuxuu ka fahmay hadduu ka tagana dhib ma ku sacyo la yimaadana waxba looma haysto hadduu ka tagana waxba looma haysto ka fahma ayb faqaala waxay tihi ma atama allahu xaja mra'in walaa cumratahu lam yaطuf bayna asafa wاlmarwa waxay tihi curuw way kaa maqan tahay ma atama allahu ilaahay ma dhammaystirin xaja mri'in qof xajkii walaa cumratu cumradiisii ahadkaasoo lam yaطuf aan sacyin bayna asafa wاlmarwa aan ku wareegin walow kaana kama taquul aayadda macnaheedu hadduu yahay sida adugu aad u fahamteed u sheegtay la kaana siyaaqa qur-aanku wuxuu noqon lahaa fala junaaxa calayhi anlaa yatawafa bihima falaa junaaxa alayhima calayhi anlaa yatawafa bihima siyaaqu saasuu noqon lahaa buu yay ku tiri hooyadeen inuusan ku dawaafin oo uu ka tago dhib ka soo gaari maayo laakiin aayaddu waxaa weeye inuu ku dawaafo oo uu la yimaado dawaafkii iyo sacyigii dhibkama yaal ka tagu dhibkama yaale iyo samayntu dhibkama yaal way kala duwan yihiin bay ku tiri caaisha haddaan ahay fahan qur-aanka siyaaqiisa waxay tihi intaa kadib oo aayadda dalaalidaba lagugu haystaaba waa meeshuu odhan jiray ibnu taymiya nas qur'aani ah ama xadiid nabawi ah ninkii daliishada una daliishada aayaddii xadiidka meelaan loogu talagelin xadiidka qudhigiisa iyo aayadda qudhigeeda waxaa laga soo saari karaa daliil duminhaya tafsiirkii khaldanaa ka hor imanaya waa sida hadda ay ku samaysay curwa bnu zubayr sinsaarada ay la heshay soo ma aragtid wahal tadri ma og tahay ku tidhi fii ma kaana daaka uu janaaxa iyo ismiga meesha uu ka saaray fi sacyi wاطawaaf sababkiisi iyo asalkiisa horeeyey ma og tahay sababu nusulka ma taqaan inamaa kaana daaka arrinkaa wuxuu ku yimid oo laysu yidhi ninkii safiya marwo ku saciya wax dembiga looma haysto waxna ka soo gaari maayo loo yidhi ana alansaara ansaar ree aws iyo reer khasraj kaanuu waxay ahaayeen fi ljaahiliya yuhiluuna kuwa usoo xajiya lisanamayn laba sanam oo calaa shadi albaxari badda qarkeeda ku yaalla xeebta ku yaalla yuqaalu lahum maa la yidhahda labadaas sanam waxaa lagu magac dhabaa isaafun wa naaila isaaf iyo naaila la yidhaahdaa markay madiine ka iman hayaan iyo bilaadooda labadaas sanan bay u soo qasdihi jireen usoo xajihi jireen labayka odhan jireen liisaafin wanaa'ila ayib kadib markay ayaga hawshooda dhammaystaan bay kacbada iman jireen sacyi bay la iman jireen ama sacyigay ku horrayn jireen iyo kacbado kadibna markay noqon hayaan labaduba waa la sheegay yay sii mari jireen sanan ee xeebta taallay uma yajii'uuna markaasay iman jireen makay iman jireen fayaطuufuuna bayna safa wاlmarwa marwiya safa dhexdooda ayay ku sacyin jireen uma yaxliquuna timahay xidhan jireen bacda الsacyi falama jaءa اlslaamu islaamku markuu yimid karihuu ansaar waxay kohdeenoo dhibsadeen an yatuufuu baynahuma ay an yascuu baynahuma inay sacyi ku sameeyaan bayna asafa wاlmarwa ayay kohdeen oo waxay dheen waxaad filjaahiliya samayn jirteen ha samaynina markaad islaanteen oo waxay u qaateen inay hawshaa tahay weli amr min umuur اljaahiliya baqiya min baqaaya aljaahiliya way koosadeen maxay u koosadeen liajli اladii kaanuu yasnacuuna fi اljaahiliya waxay samayn jireen fi ljahiliya dartiibay yay markaa u koosadeen qaalat faأnzl اllahu caza wajal qof dhibsaday sacyiga bayna safa wاlmarwa yay aayaddu tuhmada ka saaraysaa iyo shikiga ee kama hadlayso asalkii saci ma waajibba mise sunna mise waa kama hadlayso qof muslim ah oo bacdamaa aslama yidi haddaad maanta saci la timaado bayna safa walmarwa amaad waafaqdaa dhaqanka horee jiri soo jireenka ee sooyaalkaaye ah fil jahli aad samayn jirte oo amay fiicantahay in la kala duwo islaamka sacyigiisi iyo sacyigii filjaahiliya tuhmadaanimay gashaa lagu yidhi asaci bayna safa walmarwa min shacaa'ir illaah filjaahiliya waa islaamna waa isku mid wax isbedelay ma jiro hawshiinni wata wax dhiba idinka soo gaari maayo aayaddu siyaaqeedu macnaheedu sababkeedu waa sida faanzl allahu ina asafa wlmarwata min shacaa'ir ila aakhira qaala waxay tidhi hooyadeen markay aayaddu soo degtay fataafuu ay fasacaw bayna asafa walmarwa ayay sacyigii sii wateen hawshaan xoogu waham baa ku jira meeshaan dhexda ah wahamka marka abi mucaawiya inuu yimid iyo in hishaam uu yimid way dhici kartaa sida saxda waxaa weeye labadan saname isaaf iyo naa'ila maysan oolin sanamayn calaa shad ma ahay labadan sanam isaaf iyo naa'ila waxay yaaleen marw iyo safay yaaleen marw iyo safay yaaleen isaafna wuxuu saaraa marwuu saaraa cafwan safuu saaraa isaaf oo midka labka ah sanamka labka ah waa laba sano mid dhadig iyo mid lab weeye qaabka loo suureeyey isaaf wuxuu saaraa safo dusheeda naa'ilana wuxuu saaraa marwo dusheeda marka sacyiga ay samaynhayaan oy marwo tagaanna waxay gacanta saari jireen oy taaban jireen masaxan jireen sida kacbadaad u masaxataan iyo xajarul aswad gacantaad u saartaan oo kale iyo multasamka iyo ayay gacanta saari jireen naa'ila markay safo yimaadaanna waxay masaxan jireen isaaf waa labadaa sanan bay u dhexeeyeen kan mar soo xantayso haddana kan xantayso inta dhexdaana orod laba sanan baa kala qotamay labada buurood oo isaaf iyo naa'il la sanamka xagga xeebta yaallay ansaar soo mari jirteen markay xaj ka mari jireenna isagu waxaa la odhan jiray manaata wey qur-aanka laydinku sheegay wamanaata aaliata alukhra manaata la odhan jiray qudayd meel la yidhaahdo ama mushallal ayuu ku yaalo xagga xeebta sanamka marka xeebta yaalay wuxuu ahaa manaatu ahaa amaa labadan sanam ee isaaf iyo naa'ila marwe iyo safay kale yaaleen waana meeshay dhibsadeen way ansaar markay soo xajiyaan oo yimaadaan oo sacyiga samaynhayaan filjaahiliya kanay barakaystaan haddana kanay barakaystaan labada sanam ee labada buurood kala saaran haddaad haddana marka sacyiga wadaan ama baashu u ekaataa bay dhaheen shirkigii filjaahiliya aad samayn jirteeno wuxuu iswaafaqaa isu labadan sanaba asalkooda waxay sheegeen culamaau siir watawaariikh aahaar badanna ay ku timid dhowr ah isaaf iyo naaila laba bini aadan bay ahaayeen nin iyo dumar bay ahaayeen lab iyo dhadig reer bani jurham ah kacbaday ku zinaysteen markaasaa ilaahay u cadho wa tacaala laba dhagax baa loo bedelay waa la masakhay waa la suuro bedelo laba waaweyn bay noqdeen oo midna dumar u eg midna nin u labada dhagaxa marka kacbada ayaa agtida la qutumiyey si loogu cibro qaato oo zinada looga cararo intay reejirhum noolaayeen ay carabi tabarta lahayd bay ahayd sidaas waa la ogaa waa lagu cibro qaadan jiray lama caabudi jirin waa la quudhsan jiray waagi dambe dadkii isaafiya naaila soo gaadhay oo qisadooda dhabtahaya markay dhammaadeen oo caruur dambe yimaadeen oo say wallaahi ay soo baxeen ayaa la caabuday hawshoo dhan baa isbadeshay bal waxaa la sheegaa nabi maxamed awowgii qusay ibnu kilaab ayaa waagi dambe wuxuu bilaabay in uu xurmeeyo weyneeyo agtooda uu neef ku gowraco oo geel ku gowraco u barakaysto ayuu bilaabay kadib carabna waa ku dayatay waa la caabuday asalkoodii dadkaasay ahaayeen sidaa loo ciqaabay waagi dambana waxay bedeleen ilaahyo la caabudahayo taariikhda sooyaalka hadday dhunto oo culummadu iyo dadka islaamka hawsha ay ka degi waayaan oo iyagu leedaan waagii dambe carruurtu shaydaanku wuxuu ku dhihi maxaan ma taqaanaan waa la barakaysan shirkigu qowmu nuux ku bilowday ibnu cabaas fii saxiil baqaad garanaysaa iyo suwaac iyo quud maxay ku bilowdeen rag saalixiin oo ilaahay caabudo ahlu khayr ay ahaayeen sida waagii dambe loo sawiranhaye ilolaha barsawir ku dayda wanaaggoodii qiimahoodii iyo caruurtii dambe jiilkii dambe iyo firkii dambe wuxuu ka dhaadhiciyey awiyaashiin sawiradan way caabudi jireen way barakaysan jireen nafs alqadiya hadda sumid arag kacbada meelo lagu sawiro oo derbi loo sameeyo oo la yidhaahdo waxaa dadka la baraya qaabkii loo dawaafi lahaa hawsha haddii la joojin waayo waaga dambe dhagaxyaasha waa la caabudi doonaa dadka kacbadaa looga dhigi doonaa bidaarsibai kugu gasha shaygu markuu cusub haddaan la qabanin oon la baabi'inin waxaa weeye weji kaluu yeelan doonaa saasaa asala marka wahamka meeshuu ka yimid xufaaddu way caddayn wayan xaafidku wuxuu ma garanaya wahamka cidda gashay kadalika qaadi ciyaad isaguna sidaasoo kale tilmaamay laakiin hada huwa haabit riwaayadka dambaana caddayn doona in sanamka yaallay sanamkii yaallay ee loo dhisay ree awsi ree khasaji ree asdi loo dhisay xeebta ku dhisay camr luxaya ku dhisay iyo isaaf iyo naa'ila inay kala duwan yihiin وxadثna abubكر بن أbي شhybة قال xadثna أbو أسامة xmاad wuxuu mutaaبcanaya abu mucaawiية xadثna هiشام بن curوة أhbarnii abi abihod curw بن زbayr ah qaala qultu لcaaئiشha waxaan ku uhi ma arىa calaya junaaxan dusheeda wax dhiba ooma arko wax culaysa ooma arko anlaa atatawafa bayna asafa walmarwa inaanan ku soconnin ama aanan ku lugaynin inta ka dhaxaysa marwe iyo safa qaalad waxay tihi lima qultu waxaa liana allaha yaquul ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah alaaya ila akhir alaaya faqaala waxay low kaana kama taquul low kaana alamru kama taquul xukumkii arrinku hadduu yahay sidaa adugu aad u qaatay ama aad leedahay lakaana siyaaqa qur-aanku wuxuu noqon lahaa falaa junaaxa calayhi anlaa yatawafa bihima wax dembiga ka soo gaari maayo inuusan ku dawaafin ee lama dhaheen dembi ka soo gaari maayo inuu ku dawaafo inamaa unzila hada aayaddan waxaa lagu soo dejiyey fi unaasin qolyo oo meel ansaari ka mid ansaar oo reeasoo ree khasaji iyo qoys ree bani asduur ree khasaan looja carbeed ayaa marka sanamka manata caabudi jiray kaanuu waxay ahaayeen mataloogin idaa ahalluu markay soo xidhaan xaj soo xidhanhayaan ahalluu limanaata sanamka manaatay u soo xidhan jireen xajka filjaahiliya waana sanam manaato uu dhisay oo uu sameeyey camr luxay libani hudayl buu u sameey waagi damban ku raacay reer khasaan iyo reer azo reer ku raacay falaa yaxilu lahum ooma bannaanaan jirin an yatawafuu bayna safa walmarwa inay safiya marwa ay ku dawaafaan ama ku saciyaan uma bannaanaan jirin ilaa ay soo taabtaan ama ay usoo xajiyaan manaata ilaa ay manaata usoo xajiyaan ama usoo xidhaan xaj maysan aysan jirin ama saci ma aysan samayn jirin ilaa ay labada saneem ee isaaf iyo naaile meesha ku yaalla ay xantaystaan oo taabtaan o barakaystaan falama qadimuu maca nabiy lilxaj markay nabiga xajka u soo raaceen sanadkii dambe dakaruu dalika lahum nabiga u sheegeen nabi maxamedow meeshaan annagoo mushrikiina inay ilahay heyrka ku caabudi jiray laba sanooo labada dhahaarood ka qotomana waan tataaban jiray markaan soo xajiyaynana haddee manaataa baan u soo xidhan jiray hawshaname hawsha nooga ekaata faanzl allahu subxaanahu wa tacaala haadihi ilaaya rabbi soo dejiyey falacamri ma atama allahu xaja xaja man lam yauuf bayna asafa wlmarwa tooyadan ilaahay baan ku dhaartay ama cimrigeeaan ku dhaartay ma atama allahu ilaahay ma dhammaystiro xaja man lam yauuf ninkaan ku dawaafin ama aan sacyin bayna safalmar xajkiisa ilahay ma dhammaystiro ayb hooyadan marka ra'yigii jumhuurta ay caddayso hadde waxaa weeye xaj asaxaaya ma jiro biduuni sacyin xadaana camr annaaqidu wbn abi cumar alcadani jamiica can ibni cuyaynata sufyaan qaala bn abi cumar wuxuu yidhi asagu xadaanaa sufyaan bn cuyayna qaala wuxuu ihi samictu zuhriya zuhri ba hadda wuxuu mutaabacaynaya hishaam hishaam bn curwata can abi can curwata bni zubayr qaala qultu licaaisha waxaan ku idhi zawji nabiy nabiga xaaskiisa ahayd maa araa calaa axadin lam yatuf bayna asafa walmarwata shay-an ninkii aan sacyiin wax dhiba ooma arka inuu ku dhacay wmaa ubaali danna kama malihi alla atuufa baynahuma inaan ansacaynina danba kama lihi qaala waxaa tihi biisa maa qulta yabna ukhti walaashay wiilkeediio waxaad tidhi jirin baad ku hadashay loo ba'anay maxaa jira rasuulullah rasuulka ilaahay baa dawaafa ee saca bay u jeedda hadda sacigii ka wada rasuulka ilaahay baa saciyey bayna saba walmarwa wadaafa almuslimuun muslimiintuna waa saciyeen bayna saba almarw fakaanat sunnatan ay fakaanat min manaasik alxaji sunnatan nabi soo madhin xajkii wadaaca khuduu canii manaasikakum sunnada waxay u jeedaa maa huwa acamu min alwaajibi wاlnafli waa ariiq nabi oo xaju la'aanti uun soconaynin fakaanat sunna hawshaa sacyiga bayna sabalmar waxay noqotay nasiika aan laga tegi karin iyo nusugaan laga wainamaa kaana arinku asalkiisa horoyada inoo sheegaysa wainamaa kaana man ahalla limanat aai aai waa ismi sharci ah oo bacd alislaam loo bixiyey wixii sanamii la caabudi jiray wainamaa kaana wuxuu ahaan jiray man duulkii ahalla u soo xidha limanat aaaqiya iyo sanam ee sanamka manaatadii sanamka ay ninka usoo xidha allatii taaqiyadaasoo ku taalla bilmushallali meesha la yidhaahdo kuwaas waxay ahayn laa yatuufuuna bayna sawa almarwa hadda yahuudin qaabka lagu cadaysa hawsha u sharaxday waxay tidhi sanamkaasi manaata la yidhahdo u usoo xidhay u soo xajiya bayn safa walmarwa ma uusan ku dawaafi ma sacyin jirin yeelay laba sanaboo kalea taalloon ayaga aysan shuqul ku lahayn ile way kala lahaayeen sanamkoodii iyo ilaahoodii wuxuu u yaallaa almushallal meeshin ama qudayda xeebtu yaallaa labadan sanabee markii isaaf iyo naayila quraysh baa markaan riwaayada aan maro oo qusay ibnu kilaab hawshiisii weeye midka la qotamay xagga xeebtana camlu xay alkhusaaci baa qotanshay marka ree aws iyo ree khasraj iyo ree khasaamba waxay u soo xidhan jireen manaato oo yaal xeebta mar hadday halkan yimaadaanna maysan sacyi jirin saysan sanamkoodii manaato fadhi ahaa uusan u xanaaqin oysan asnaam kale iskugu taabanin ila ilahyo way kala lahaayeene laa yatuufuuna laa yascuuna bayna sabmar falama kaana alislaamu markuu islaamka yimid sa'alna الnabiya can dalika arrinkaasaan nabiga weydiin nabi allow waagi hore de saasaan yeeli jiray haddana islaamka yimid maxaanu samaynaa faأnzl اllahu caza wajal ina الصafa wاlmarwata min shacaa'ir اllah faman xaja اlbayt aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yataطawafa asalkeeda ahayd marka tadi iyo dadi baa laysku dhuftay walow kaanat اlaayatu kama taquul macnaha aayaddu hadduu yahay sida aad adugu sheegtay lakaanat siyaaqu wuxuu noqon lahaa falaa junaaxa calayhi anlaa yataطawafa bihima inuu ku dawaafo ayib inuusan ku dawaafin dhibkama saaray noqon lahayd dhibkama haysto haddana waxaa le inuu ku dawaafo dhibkama haysto riwaayada hore aلطaaqiya alatii biاlmushal riwayada bukhaari alatii kaanuu yacbuduunaha cinda اlmushallali ayaa ku timid ay ku caabudi jireen qraa'ana waa la akhriyey falaa junaaxa calayhi an yauufa bihimana waa qira'a ayb qaala zuhri wuxuu uhi fadakartu dalika zuhri wuxuu ihi waxaan u sheegay arrinkaas dooda dhexmarta hooyadeen caaisho iyo wiilkeedii curwo ahaa labi bakrin cabdiraxmaan bni xaari bn hishaam baan u sheegay faacjabahu dalik arrinkaas yuu u bogoyaab geliyey hooyaden say oga jawaabtay qisada iyo asalkii say oga warantay aayadaha asbaabtay ku soo degeen markaad ogaato macnaha aayadda kuu baxa shubahaadka meesha lagu soo ororiya yaa kaa dhaqaaqa nuur baa ku dilaacaaya marka waana masalatu ijmaac sababu nusuulku inuu yahay ariiq min turuqi atafsiir iyo axkaam qur-aanka lagu fahmo iyo siyaaqiisa la'aantiina wax badan uusan soconayn wa qaala wuxuu hi abubakar ina hada alcilmu kanay hooyadan sheegtay baa cilmiga adkaa ah salka ahaa ee matiinka ah ee masalada khuseeyey cilmigii caaisha sheegtay riwaayadii bukhaari maa kuntu samictuhu maba maqal hadda ka warbar anugu abubakar bdiraxmaan ahay cilmiga hooyada caaisha wiilkeeda curwa u sheegtay markay radinaysay khaladka uu galay wadaadku cilmigaa asagooba iga maqnaa buui anugu cilmi kaleo marka uu hayay buu sheegi doona walaqad samictu rijaala min ahli ilcilm waxaan maqlay laakiin rag culamo ah oo yaquunaha leh qisadaa markay ka warramayaan inama kaana man laa yatuufu bayna asafa walmarwa min alcarabi yaquuluun wuxuu yidhi culuma waxay u yidhaahdeen taabiciin haddee iyo saxaabo un kale un weeye waxaan anuu maqlay bir leh inamaa kaana man laa yatuuf wuxuu ahaa ku dhawaafayna bayna sawa almarwa oo min alcarabi carabta ka mida ah. carabtuna waa maxay waa reer min bani asdi ama waa ansaariyo oo reer awsree khasij ah yaquulun waxay odhan jireen ina awaafan ay sacyana sacyigaana bayna haadayn alxajarayn marwe iyo safo aan ku sacyino min amri اljaahiliy weeye wa qaala aakharu min alansaar qolyaha ansaaridna waxay qolyaha marka hore carbeed waxay u daysaa qolyihii reer khasaane ee reer bani asda udah kuwan dambana ansaar ka dhig ansaar qolyo ka mida waxay yidhaahdeen inamaa umirna waxaana la faray biاطawaafi biاlbeyt kacbada inaan ku dawaafna lana faray walam nu'marna lama farin bihi ay bisacyi bayna asafa wاlmarwa safe iyo marwa inaan ku sacyn lama farinoo qur-aanku nama farin dawaaf bilbeyt baa nala amray faأnzl اllahu caza wajal ina asafa wاlmarwata min shacaa'ir اllah qaala abu bakr bn abdiraxmaan wuxuu yidhi fauraaha waxaan u mayl aayaddu qad naزlad inay ku soo degtay fii haaulaa kooxdan dambe ansaareed wa haaulaa iyo kuwa horay reer bani khasaanba labada ba aayaddu inay ka hadlayso oo ninkii ka istaagay oga istaagay amar jaahiliya darta oga istaagay iyo ninkii la yidhi qur-aanku nama farin labaduba aayaddu in lagu radiyey baan u malinhayaabu waxadaanii muxamed ibn raafic alqushayri wayna bannaantahay aayad keligeed ah inay asbaab dhowra ku soo dogto shubahaad iyo macaani badanna ay sugto bal takraarkaa soo noqnoqdo aayadda dhowr goor la soo dejin karaa si nabiga loo dareensiiyey aayaddan qudhigeeda hadda kahor lagu soo dejiyey mas'aladan maanta taagan inay ka hadlayso oo nabigaa loogu soo celinaya aayaddii hadda kahor soo degtay waxaa loogu soo celinayaa nebi maxamedow ha ka ilduufin aayaddaani waxay khusaysaa xukunka hadda kahor aanu kuu caddayna way khusaysaa tan hadda ku haysatana way ka hadlaysaa oo cumuumka aayadda loo soo celiyo inuu nabigu markaasi gooni u fahmo xadana mxamed raafic anaysabur qushayri qaala xadana xujayn bn muana alyamaami xadana leyt bnu sacd buu u jeeda can cuqayl bn khaalid alayli can nishaab azuhri marka cuqayl ba wuxuu mutaabacayn wadaadka hore ee sufyan bn cuyayne aha anahu qaala wuxuu yihi ibnu shahaab ahbarnii curwat bnu zubayr qaal sa'altu caaisha radi allahu tacala canha wasaaqa alxadiia cuqayl ayaa xadiidka kaxeeyey binaxwi xadiii bni cuyayna xadiidka ibn cuyno ka mid lamida ama ku dhow wa qaala fi اlxadiiث cuqayl asagu wuxuu yihi markuu xadiidka ka qaadanaya zuhri can curwa can caaisha falama sa'luu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm can dalik markay nabiga arrinkaa weydiiyeen oo faqaaluu ayni ya rasuul allah ina kuna nataxaraju nabi allow waxaanu dhibsanaynay ama aan ka dembi baqaynay an natuufa bالsafa wاlmarwa inaan ku sacaynay sabe marwaan ka baqaynay faأnzl allah ina safa wاlmarwata min shacaa'ir اlah faman xaja اlbayt aw ictamara falaa junaxa calayhi an yatawafa bihima qaala caaisha waxay tii qad sana rasuul اllah rasuulku ilaahay baa jideeyey aلطawaaf ay sacya baynahuma in dhexdooda la socdo la ordo nabigaa jideeyey calayhi الsalaaة wasalaam falaysa liaxadin aadama uma bannaano an yatruka aلطawaafa baynahuma inuu sacyigooda ka taga lama ogolo lamana yeelahayo lanna waa rukn min arkaan اlxaj wahuwa qowm اljumhuur wahuwa الsawaab وxadثna xarmلة بن yaحya تujiib الmisri qaal أhbarni cabdالlah أhbarni yunus yunus baa labada wada hore sufyaan iyo iyo cuqayl mutaabacaynaya can bn shaab zuri can curwaة bn zubayr أna caaئiشha radي الlahu tacalى canha ahbaradu waxay u sheegtay wiilkeeda أna اlansaara ansaar kaanuu inay ahayn qabla an yuslimuu intaysan islaamin ka hor hum وhasaan ayaga ansaar iyo reer hasaanba yuhiluuna waxay u soo xajiyi jireen limanaata oo sanamkii yaallay ahaa bilmushallali min qudayd oo xagga xeebta yaallay fataxaraju dhib bay ka dareemeen ama taxaraju ay ta'aamuu way ka dembi baqeen macsiyo dembi bay ka cabsadeen an yatuufuu inay tawaafaan bayna asafa waalmarwa inay sacyaan bay dembi ka baqeenoo waxay hod ka hor samayn jireen bay marka ay noqonaysa wa kaana daalika arinkaas in layska ilaaliyo hawshaana waxay ahayd sunnatan fii aabbaa'ihim ama in la sameeyona waxay ahayd sunnatan fii aabbaihim ile laba tafsiir baad soo marteen mar inay dhibsadaan marna inay ka tagaan sunnatan caaday ahaydoo fii aabami ajdaadihim aabbayaashood baa samayn jiray oo asnaamtan weynayn jiray man axrama limanaat waata hawsha sunnadii man axrama limanaat sanamka maraad ninkii usoo xarmade inuu weyneeyo lam yauf bayna asafa wاlmarwa lam yauf bayna asafa wاlmarwa ilan meytida hala kala duwo wey ayb sacyi muusan samayn jirin ninkii manaato usoo xajiya wainahum sa'luu rasuul اllahi can dalika arrinkaasay marka nabiga weydiiyeen xiina aslamu markay islaameen faأnzl اllahu caza wajal fi dalika ina asafa wاlmarwata min shacaa'ir اllahi faman xaja اlbayta aw ictamara falaa junaxa calayhi an yatawafa bihima waman taطawaca khayran ninkii khayr la yimaado xaj sunaa ama cumro sunaa la yimaada faina allaha shaakirun caliim maxaa yeelay sacyigu asagu sunna ma noqdo la socdo waman taطawaca khayran xaj madax bannaan baa loo jeedaa ama cumro madax bannaan baa laga wadaa ama sacyu isagu keligii laguma sunnaysan karo dawaafka bilbeyt maanto dhan baad iska dhawaafi kartaa waa lagu sunnaysta boqol dhawaaf intuu cumrada tanciim ku maqan yihi jeclaan ay ku wareegeysanayna iyo daa'if baan ka soo cumraysanayo jiddaan ka soo laaban adugu waxaad shaqo ka dhigataa aawaafu bilbeyt boqol toddobaatan ku dhuf dikrigaada iyo wado asagu dawaafku waa cibaadad madax bannaan ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo laakiin sacyigu asagu sunna ma noqdo madax bannaane waxaa weeye imaa inuu cumro la socdo iyo imaa inuu la socdo xaj xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abu mucaawiya can caasim yacni bn sulaymaan alaxwal can anas bni maalikin shaahid buu marka keenay xadiidkii caaisha markuu ka baxay duruuqdiisii intuu muslim keeni karay ayuu u gudbay xadiid taageeraya oo xoojinaya xadiidka caaisha qaala wuxuu hi anas bn maalik kaanat ilansaar isagana ansaar ka tirsan haddee ansaar waxay ahayd yakrahuuna kuwii kohda an yatuufuu bayna asafa walmarwa ay kohon jireen markay u soo xajiyaan sanamkoodii manaata ah xataa naزlat ina asafa wاlmarwata min shacaa'ir اllaahi faman xaja اlbeyta aw ictamara falaa junaxa calayhi an yatawafa bihima idan sidai hooyadan ay sheegtay weeyo bay marka radinaysaa oo waxaa weeye inaad la oo saciga la waxba idinka soo gaari maayo fil jaahiliya ad dhibsan jirteen ilam lama ogola dhibsataan waa inaad saci la timaadaan oo iljahil maxaad u dhibsan jirteen sanam kalead caabudi jirteenoo aad ka baqaysan in idinku xanaaqo wixi o dhan oo ilaahay baa xaaqay waa la baabi'iyey ilaahay keligii baa la caabudaya xaramkana asagaa iska leh idan waa inaad la timaadaan saci baabu bayaan ana asacya laa yukarar wuxuu baab yahay sacyi bayna sabal mar waa inaan la soo celcelin karin ma soo noqnoqda asag ninka qaarinka xadaanii muxamed bnu xaatim ibnu maymuun xaadaaidaan lama soo celin karo iskii sunno madax banaamaba ah waa inagii soo marahadi idiin sheegay markuu acmaal dhex yimaadana ama dawaafuulquduum buu daba dhacaa ama dawaafu lifaada oo dawaafu ziyaara u taqaanaan buu daba dhacahaya keligiile lama yimaado waa taabic dawaafu lquduum ama awaafu lifaada oo maalinka tobnaa yowmu naxri buu daba dhacahaya iskiina lolooma yimaadaba xadaثna yaحya بن سacيid القطاn can ibni jurayjin cabdالmلك أhbarna abu الزubayr wsmu mxamed muslim ood soo martay in badan hadi ibn tadrs الmaki أnahu samica jaabir ibn cabdالlah الأnsari yaquul lam yaطuf الnabiyu nabigu muusan dawaafin yacni ma sacyin buu u jeedaa hadda walaa asxaabu iyo asxaabtii la socotay lamidka ahayd bayna الsafa buurta sabaynta ka dhaxaysoy walmarwa buurta marw ilaa awaafan waaxidan ilaa sacyan waaxidan hal saci bay la yimaadeen waa asxaabtii la midka nabigu qaariniintii weeye qaariniintii weeye xataa hadduu nabigu la nabigu saxaabadii kale maxaa looga reebayaa ninkii dawaafulquduum gadaashi sacyi sameeyey yowma anaxari dawaaflifaado sacyi kama dambaysinin ninkii waafquduum la yimid ee sacyiga iskaga tegayna yowma annaxri buu awaaf rukni aw awaaf ziyara waxay u taqaanaanba ayuu sacyi daba dhigay laba sacyi ma jirin xadiika marka xadiita cadaynaya weey inuu nabigu qaarin ahaa hawshaana dowran baynu soo marray waxadaanaa cabd bn xumaydin qaal ahbaranaa moxamed bn bakr albursani alsdi ahbarani mujir cabdilmalik bhada اlisnaad ibn jurayj can abi zubayr can jaabir milahu mila xadiiihe yaxya bn saciid alqaطaan buu sheegay wadaadkaasi maxamed bakr albursani ah wa qaala wuxuuna yidhi asagu maxamed bakr nabi mxamed sal sl asxaabtiisu lam yaطuf الnabi walaa asxaabu ila طawaafa waaxida طawaafahu اlأwala ay sacyahu اlأwal sacyigiisii horuu ku nabigu ku gaabsaday sacyigiisii horuu ku gaabsaday oo ahaa dawaafu اlquduum buu nabigu la yimid kadibna wuu saciyey maalinka dambe yowmu naxri minuu jamaraadkeedii buu tuurtay jamaradii alcaqa buu tuurtay kadibna gawric buu sameeyey kadibna nabigu waa xiirtay makuu yimid dhawaaful ifaaduu la yimid saci kama dambaysinin wey wuxuu ku gaaftoomay sacyi waaxidu ku gaaftoomay oo bacda dawaaf alquduum ahaa isaaf iyo naa'ila ah toddoba iswaafaqsanyah wahamku wuxuu ku jiraa meesha ay ku sheegeen labada sanam sanamayn ma oolin xeeb iyo badda ma oolin hal sanam oo manaata la yidhahda yaallay ansaarna sanamka manaatay usoo xajiyi sanamka manaata markay usoo xajiyaanna waxaa mamnuuc ka ahayd fii caqiidatihim aljaahiliya inay sacyi la yimaadaan bayna safa walmarwa mhm. mhm. qolyaha waa quraysh ansaar ma ah waa quraysh baabu istixbaabi idaamat اlxaaji talbiyata xataa yashraca fii ramyi jamrat اlcaqaba ywma الnaxr acmaal اlxaj waa taqaana aad baad ugu ceshateen de matnigu naga dhegaysta aniga waad garanaysaan bay ilatay istixbaabi idaamat baabkan wuxuu ku saabsan yahay talbiyada maalinkaad miiqaadka ka xarmato ama xajka aad xirta aad bilowdo ee labayk allahuma labayk aad ku haysaane talbiyada dheere qiimaha badane acmaasha xajka ka mida nabiguna uu yidhi afdal xaji alcaju wathaju xaj waxaa u fadli badan xajka dhiig badanna aad daadiso xoolo badan aad gowracdo codkaaduna aad u dheeryahay takbiirta iyo talbiyada tawxiidka iyo taaliisha goormay go aad goynaysa waad bilowday halkay talbiyadu ku eg tahay buu ku saabsan yahay sunnada la suneeyey ama jeclaysiga sharcadu ay jeclaysatay idaamat alxaaji xaajigu inuu joogteeyo oo uu daa'imo atalbiyata la beegsiga xataa yashraca ilaa uu gudagalo oo u bilaabo fii ramyi jamrat alcaqaba tuurideeda iyo ganideeda yowma naxri maalinka dhundhowgee tobnaad eed ka soo kalahadaan musdalifo waad garanaysaa xadaثna yaxya bn ayuub almaqaabir wqutaybaة bnu saciid albaqlani abu rajaa wbn xujr cali bn iyaas ibn xujr asacdi qaaluu jamaacadaasi xadaana ismaaciil yacni ibn jacfar ibn abi kaiir azuraqi xadaana yaxmnu yaxya wallafdu lahu lafdigan aan sheegi doono midhahan damben sheegi doono asagaa iskale sheekhan yaxyaa wadaadihii hore koodii waan ka tegay buu ku leh muslim ma sheegin qaala ahbaranaa ismaaciil bnu jacfar can muxamed bn abi xarmalata almadani mowla ali xuwayib baa la yidhaahdaa magiciiaabbihii magaciisa lama yaqaan can kuraym bni cabaas can usaamata bna zayd radi allahu tacaala canhuma qaal wuxuu radiftu rasuul allah rasuulka ilahi baan fangalayoo hashii nabigu saaraa la soo koray min carafaatin buurta carafaan kala soo dhaqa ama maqaamka carafayn la taagnaa kala soo dhaqa falamaa balaqa rasuul allah rasuulka ilahi soo gaadhay <coughs> ashicba alaysara waadiga bidix shicbiga huna waadi iyo tog baa laga wadaa sida abuاlqاsim waam الsuna uu cadeeyey fi شharح التaxriir lanna marka laga soo dhaqaa meesha gol weyn kuma taalla iyo shicbi waadibaa ah ku yaalo dhanka bidix weyn kaa qabanay falama balaqa rasuul la rasulka markuu soo gaaray ashicba alaysara waadiga bidix markuu soo gaadha ama goshii bidix uu soo gaadhay alladii waadigaaso ama goshaasoo duuna almusdalif musdalif ka sokaysa anaakha nabigu hashii buu ju'iyey ama fadhiisiiyey fabaala markaasuu soo kaajay hashi ka degay darinbu ku leexday waadigu ku dagadegay markaasuu soo kaajay uma jaa nabigu waa yimid bu haddaan usaam ahay hashay nabigu la saaran yahay usaamaa la socda fa sababtu calayhi alwaduu'a weysada baa ugu shubay markuu weysaysanayey ayaan nabiga weysada ugu shubay tawadaa wuxuu weyse qaatay wuduu'an khafiifan waynu gaari doon xadidka soo noqon doonaa oo asagoo duruq badan oo faahfaahsan weyse aan nabigu uusan ku xeeldheeraanin ayuu weysiistoo fududoo maramaraa ah, halhal mar ah saddex iyo labou nabigu ka dhigi jiray ayb kamana badan jiray saddexda weyse fudud buu nabigu weysaysta uma qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow asala salaaddii maqrib baa nabigu hilmaamay ila nabi wuxuu ka yimid wuu soo socday musdalibo markuu kaabiga u saaran yahay buu nabigu leexday oo xaaja u leexday soo kaaj kadib uu weyse qaatay mahribkana wuu sii daciifaya markuu saam wuxuu is yidhi nabigu wuxuu halmaamay salaaddii maqhrib tukashadeedii xusuusi waana muhiim dhiga culummada ama waayeelka waxaad isleedaha wuu hafay in la xusuusiyo waa min addiin usaamana haddii xukunka horan oma cadday in lagu tukanhayo maqhrib iyo cishe lagu tukan musdelifo oy sunnadu sidaa tahay way ka maqnayd hadda loo sheegahaya aada an tukana bu way ku haysaa waadna weysatay faqaal nab wuxu uhi asalaatu amaamaka asalaata amaamakana waa la xarakeeya dhib mala asalaatu salaadu mawdiceedi iyo makaankeedi iyo wakhtigeedu ammaanka waa kaa horeeya halka maha salaadu musdelifo salaad ka horeysa tukan maysid waa inaan musdelifo istaagno yaan kaa hoos bixin baa farakiba rasuul ullah rasuulki ilaahay baa at ata musdlfa ilaa uu musdelifa tegey fasallaa maqhribkibuu tukaday iyo cishiyoo wada socda uma radifa fadl bn cabaas ayaa fan galay oo nabiga gaadidii hashi la fuulay rasulla rasulk hadaata jamcin aroortii musdelife laga kallahayo ee mina loo dhaqaaqahayay aniga hasha waa layga bedelo hashi waxaa nabiga la koray fadl bn cabaas aniguna waxaan la soo raacay gaadhiga nabiga la soo raacay carafaan kala soo raaco musdalifaan la imid musdalif nabigu waxaa ka raacay fadl ibnu cabaas riwaayad waan gaari doon wuxuu odhan doona anugu lugtaydaan quraysh kula tartamay buui musdalifaan ka dhaqaanoo lugaynhaya fa saabaqtu quraysh ilaa mina hashina nabigu waxaa la koray fadl ibnu cabaas waxaa kaloo meesha ku jira oo qiimo badan in gaadidka hadduu awoodi karo in laysla koro aysan dhib lahayn nin culuma ama ugaasa ama la xurmaynayo magac sharaf le adoo ka liita inaad gaadi la raacanaysa culays laay neefkunbaa la eegi taasna marka su'ul adab ma aha xogu meelka dhacna ma aha inaad nin kaa qiimo badan aad dabadhoon u noqoto wax culaysa ma lah masalada uu xadiidku ka hadlay baa aydna muhiima asalaatu ah. amaamak riwaayada cbdillah mascuud fi saxiixayn kii odhan jiray ina haatayni salaatayn xuwilata labadan salaadood maqrib iyo cisho waa la bedelay can waqtihimaa ilaa hada almakaan buuri rasuulkaana uu ka soo nabigu wuxuu yidhi labadan salaadood maqrib iyo cishe wakhtigooda waa laga soo wareejiyey iyo makaankoodiio waxaa loo soo wareejiyey musdelifo in lagu tukado shicabdi uu ka hadlay hawsha ayadoo qolyo jaamacada ka baxay baa nawariye wakiilaha iska ilaaliya waxa khilaafka ku jiro aad baad u jeceshihiin haddaad soomaali aad iskaga ilaaliya carafo markaad ka soo dhaqaaqdaan sunnadu waxaa weeye habeenka maqhribkiisi iyo inaad musdelifa ku tukataan meel musdelifa ka sokaysa haddaad ku tukataan in ceshuhu iyo maqhribku idinka asixi marun baa ku jira ogaada maalinkaad carafo joogtaan ama ku daaha ama ka dhaksada xilligaa doontaan tagi inta cisho intuusan bixin ka hor haddaad musdalifo gaari karto sunnadu waa inaad maqrib iyo ceshaba ku tukataan musdalifo wakhtigii maqhriboon bixin inaad tukataan lama ogolo wakhtigii maqhriboon bixin inaad tukataan lama ogolo inaad carafo ku tukataan lama ogolo dhaxda inaad ku sii tukataan lama ogolo ilaad musdelifo gashaan ma tukan kartaan sida raajixa ah ogaada hawsha ayadaa nabigu muxuu ku uhi saxaabiga asalaatu amaamak hawshu waa isbedesho ina rasul sl slam qaal ina haatayn الsalaatayn xuwilata can waqtihima ila hada اlmakan xadika cbdillah mascuud fi صaxiixayn waa la bedelay saa darteed jaabir bn cabdillahi alansaari waxaa ka sugan la salaata ilaa bijamcin ma bannaano maqhrib iyo cisho in lagu tukado galabka carafa lagu tukado meelaan musdelifka ahayn cabdullahi bn zubayr xilligii khilaafadiisa wuxuu ku khudbayn jiray fii carafa iyo musdelif alaa laa salaata ilaa bijamcin yuradiduha alaaan salaad aan musdelifahayn ma jirto saddex goor ku celin jiray mujaahid ibnu jabri asaguna sidaasoo kaluu yidhi laa salaaةa ilaa bijamcin walow ilaa nisf اleyl buui salaad lama ogolo maqrib iyo cisho la tukado musdalifo meelaan ka ahay hadduudan habeenku ha kala badhmo cishuhu khatar ha galo cishuhu inuu baxo iska daa maqriba khatar ha galo alimaam xamd bn abu sulaymaan alkhaaabi sharxiisa bukhaari aclaam اlxadiid mujalladka koobaad wuxuu hi maba asaxay salaadu xadiidku nas buu ku yaaba inayn salaad asaxaynin maqrib cishe kaa asixi maayaan waxaan ka ahayn ilaa bimusdalifa wakhtigeedi maba gelinba dadtiradhma gelin wakhtigeedi makaankeedin lamaba gaadhinba xadiidka marka waa xadiid khaasoo khaasisaya cumumaadkii mawaaqiidda mawaaqiidii salaadaha shanta ahaa ee salaad wal meesha la dhiga aha waa la badelay nabigaa badelay calayhi salaatu wasalaam liajli lmanaasiki ogaada ibnu xasan muxallihiisa wuxuu idhi asna baabku ka hadlay wuxuu ma ansaxayso khaaa'i baa uga horeeyey saxaabaa uga horraysay ibnu mundir kitaabkiisa ishraafka ikhtilaafu اlamsaar wuu baabaystay waاkhtalafuu waa isku khilaf ahlu cilmigu maqribkii cishaha lagu tukanaya meelaan ka ahayn musdalifo way asaxaysaa ma ansaxayso ninkii tukaday waa inuu soo celiyo saddexda madab ku dhaqaaqeen idan maxaa muranka idin gelinhayay salaadiinna maxaa muran gelinhayay salaaddaad ku tukatay carafo ama dhaxda kusii tukatay ceshiya maqrib midkooda ma asaxday mise ma asixin baan buran ka taagan yahay waraajix annaha laa tasixu lanna waa khilaafu nusuus sharciga ayaa hawshaa badelay nabigaa amray saxaabigii khayrka sheegay waa laga di asalaatu amaamka warus calay salaad kaama jirta meeshani mana ku tukan kartid waa musdelifo qarkeeda nabig wuxuuhi maya ilaad gasho hal xugun baa laga soo reebi keliya haddaad ka baqdo inaad ka gaari weydo musdelifu oo musdelifo aad tegayso cishahoo baxay cishahoo tagay aad tegayso dhaxoo kusii tukan kartaa laakiin intaad ka wacaal qabtad rajaynayso musdelifo inaad gasho cishahoo weli dhiman oon la gaadhin uluuleyl alakhiir aan la gaadhin ama aulu alawsad aan la gaadhin ama u yaraan nisfa leyl lix saac la gaadhin markaas waxaa la rabaa inta ka horaysa musdalifo sug markaad ka yaabto cisho inuu baxana maqhrab warkiisa isagu dhiga waa jamcu tahiir jamcu tahiir baa la samaynaya dib baa maqhribka loo dhigaya cishuu ku wakti yahay cishona goormu baxa u horayn nisfu leyl lix saaco habeennimo kowda habeennimo baxaa wadaadana waxay dh wuxuu baxaa ululeyl ululeyl buu baxaa marka waxaan maraynay salaadaasi muran ha iska gelinaa wixii la hube ee lagu ijmaacay oo ah ilaad musdalifa aad gaadho cishi iyo maqhrib ha israacinina ku ekaysta wixii ka horeeya muran iyo khilaafkaasaa ka taagan qaala kurayb wuxuu ihi faahbarnii cabdullahi bni cabaasin can ilfadl min ana rasul sal slm lam yazal baabkii loo caqiday oo aha goormaa talbiyada la goynaya waatana lam yazal rasuulka ilahi muusan daynin ama kama hadhin yulabi inuu talbiysanayo xataa balaqa aljamrata ilaa uu jamrat alcaqaba uu gaadhay nabigu ala slat sl wuxuu wada talbiyadii carafuu ka soo dhaqaaqay musdalifuu habeenkii baryey intaa waa waday jamrat alcaqaba alkubra oo xagga maka u xigta markuu nabigu gaadhay ayuu joojiyey waxadana isxaq ibrahim alxamdali wa cali bnu khashram almarwasi kilaahuma can ciisa bnu yunis qaala bnu أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عبد قال أخبرني عطاء عطاء بن رباح أخبرنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل أردف الفضل ابن عباس من نبي فنقلي هشيس من جمعنا من مزدلفة قال فأخبرنا ابن عباس ابن عباس وحيو الشيء يقول هذا عطاء هي أن الفضل ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة xilliga la goynayo makalahaadu horaa la joojinaya talbiyada m laga soo kalahayo ma mina marka la soo galaa la joojinaya ma marka jamrada la soo gaalaa la joojinaya ma marka la tuurtaa la joojinaya intaaba khilaaf ba ka jira sida marka ugu cad ee xadiidku uu caddaynaya waxaa weeye in nabigu ilaa jamrat اlcaqaba uu bilaabo tuurideed xataa rama jamrat اlcaqaba laba macnay noqon kartaa awalka in looga jeedo markuu nabigu bilaabay tuurideeda iyo ganideeda iyo in laga wado nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu joojiyey talbiyadii markuu dhammeeyey toddobadii dhagaxba labadu way dhici kartaa labadu way dhici kartaa وxadثna qتyبة بن سعيid قال xadثna lyث بن سعد قال xadثna بن رمح محمد بن رمح أخبرني ليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد mولى بن cabاس ناafid baa magaciisa la yidhaahdaa magac kalena waa lagu sheega can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma can fadl bni cabaas wa kaana fadl wuxuu ahaa radiifa rasuulilah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin fangashan buu ahayo hasha la saaran annahu qaala fii cashiyati carafa wuxuu yidhi fadl bni cabaas galabkii carafo iyo wakhadaata jamcin nabigaa loo jeeda annahu qaala subanu wuxuu yidhi fii cashiyati carafa carafa galabkeedii iyo wahadaati jamci aroortii jamci laga kallahayo musdalif laga kallahayo linnaasi dadka nabigu wuxuu ku yidhi xiina dafacuu markay ka dhaqaaqeen carafo wa xiina dafacuu markay ka dhaqaaqeen musdalif labaduba calaykum bisakiina war xasilooni ogaada tartiib u socda degdega iyo dagaalka orodka joojiya wahuwa suubanuna kaafun uu celcelinaya naaqatahu hashiis hashiis inay laxaafitoy oroddu u diidan yahay dadkana ay derderto ama ay ku daydaano ayaguna marka ay bogbaceeyaan xataa dahala ilaa uu nabigu galay calayh salaat wasalaam muxasiran waadi muxasir wahwa min minan waadi muxasirna minuu ka yahay waa khilaaf baa ku jira aad culus bayna ahli cilm waxaana loo badan yahay in waadi muxasir uu yahay mantiqa bayna mina wlmusdalifa waa goob udhaxaysa miniya musdelifo udhaxaysa oo meeshay dhihi jireen carabtu fi taariikh waxaa ku habsamo ka dhaqaaqi waay maroodigii abraha u watee kacbada uu ku duulayay waana meesha iyagoo maray xabaddu ay ku bilaabatay iyo gantaalayntu meelahay kaga bilaabatay waadi muxasar marka waxaa isku khilaafsan minuu ka tirsan yahay mise wuxuu ka tirsan yahay musdalifo waxaana loo badan yahay inuu ka tirsan yahay musdalifo maxaa yeelay xagga makaan ahaan musdalifu u dhow yahay musdalifu u dhow yahay ayib marka waa mina marka waa ra'yigii fadl ibni cabaas iyo jamaaca min ahli ilcilm qaana wuxuu ihi calaykum waxaad laasimtaan ood qaadataan bixasa alkhadfi quruuruxii faniinka qurux yaryaraa oo wax lagu faniini jiro alladii kaasoo yurmaa bihi اljamra hadda see qaata waadi muxasar dix weeye faraq yar baa ku yaalo biyomareen wey niis badan baa yaalay dhagax badaad waxba fiican arki maysaan gaarigii baa cagtu kula tegay dadkii baa qaaday yaa allah ku helaysa laakiin waxba ka laamigaasad wax ka helaysa waxba waayi mayse calaykum bixasa alkhadfi faniinka quruuruxiisii qaato oo wax dhagax weyn oo jimaal ah ku tuurina jamrada wax dadka dakrana ha wax waaweyn lama raba faniinka yarkee lasku fanini jiray baa kugu filan ku tuurto alladii kaasoo yurmaa bihi ljamra buurta lagu tuuro yacni sida faniinka u faniintama ma ah loo jeedaa quruuxii faniinka laga qaato oo sida caadiga u tuura saas u tuura ee ma ah intaad qaadaan faniintama ma ah baashu wuxuu lam yazal rasuulullah rasuulka muusan ka zuujiyo labbi inuu talbiyeyanayo xataa rama aljamra ilaa buurtii tuuro u dhammeeyey jamaaca min asalaf baa sidaa ku tagay labada ra'yi baa u xoog badanoo dhagaxa u horeeya markaad tuurtad goynaysaa iyo dhagaxa u dambeeya markaad tuurtad goyn baa la isku hayaa labadaa ra'yi baa u roonoo xadiidku macnihiisu waa cad yahay dhagaxa u horeeya markaad tuurtad goyni iyo ka u dambeeya markaad aad tuurtad goynaysaa labadaa ra'yiba waa jiraan xadiidku marka wuxuu asagu daahirkiisu e, u badan yahay marka ka u dambeeya aad tuurto inaad goynayso وxadثnي زهير بن xرب قال xadثna يحيى بن سعيid القطان عن بن جurayج cabdالملك أخبرnي أبو الزبير محمد بhda الإسناad sad maraysa أبو الزبير عن jaaبir أبو الزبير عن jaaبir soma م cabaas buu ahaa maxaa inoo dambeeyey ayb ayr hase yeeshee أنhu lam ydkun muusan sheegin في الxadيiث xadiidka muusan ku sheegin wadaadkan dambe wlam yazid rasuul اlah sal slam yulabi xata rama اljamra wazaada fii xadiiihi xadiidka dambe wuxuu ku kordhay ku daray wاnabiyu nabiguna yushiru ku tilmaamayo biyadii gacanti si barakaysnayd kama yakhdif اlinsaan siduu ruux bani aadamku u faniintamo oo kale ishaarada marka quruxuu tilmaamayaaye ma aha kayfiyada loo tuuri lahaa cinda ahli اlcilm oo axaadiid kalaaba nahyiday marka la tuuraya jamirada la tuurayo in sidii faniinkii oo kale loo tuuro ee waxa laysku shabahayo waa xajmiga dhagaxa iyo qadarkiisa ee ma aha kayfiyada loo tuuray وxadna abu bكر بن abi شhaybة قال xadna abuاأحوى سلام بن سليم الxنفي عن xusayn بن cabdالرحمن السلمي عن كثيir بn mdرك الأشجع wuu iman doonaaye عن cabdالرحمن بن يزيد قال wuxuu hi cبدالرحمن بن يزيد isaguna النخي cafوا qaala cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi cabdulahi mascuud wuxuu yidhi wanaxnu bijamcin anagoo musdelifo joogna samictu aladii unzila calayhi suurat اlbaqara waxaan maqlay rasuulkii lagu soo dejiyey suurat اlbaqara yaquulu asagoo leh fii hada lmaqaami meeshan jamrat اlcaqaba ah labayk allahuma labayk labayk allaahuma labayk cafwa meeshan musdelifaan rabaa musdelifo marka la joogo la talbiyeysan maayo qolya dhehe waxayba ku eg tahayba marka laga soo butaaco carafo carafo marka laga soo butacaa la talbiyaysani waa lawadii musdalifa haddii la soo gaadho talbiya lama ogola niman baayo kii nimanka waradinaya cabdullahi mascuud samictu waxaan maqlay aladii rasuulkii unzila la dejiyey calayhi dushiisa suuratu lbaqara lagu soo dejiyey yaquulu asagoo fi hada almaqaami goobtan musdalifa ah labayk allahuma labayk waxadaanaa surayj ibnu yunis waa nisba ila jazi surayj ibn axmed ibnu yunis xadana hushan bashiir asulmi ahbarana xusayn bn cabdiraxmaan asulmi can kaiir bn mudrik alashjaci cabdiraxmaan bn yaziid ana cabdulahi bni mascuud radi allahu tacaala can laba wuu talbiyaystay oo labayk allahuma labayka ayuu yidhi xiina wakhtiga afaada uu ka dhaqaaqay min jamci musdaliba uu ka dhaqaaqay faqiila caraabiyun haada markaasa waxaa la yidhi ninkan talbiyaysay maremiyiba mareebaadiye aan garanaynin manaasigta xajka iyo sunanteeda miya ninkaa bushiyey cabdulahi waxaa agtiisa muqarar ah haddiiba laga dhaqaaqo musdelifo inaan la ogolayn talbiyaan la marka waa lagu kala tagahaya faqiila waxaa la yidhi acraabiyun haada acraabiyun haada ninka maremiiba mareebaadiye yani majaahil aan axkaamta garanayninba faqaala cabdulaahi baa warkii maqlay wuu yaabay wuxuu idhi annasiya annaasu am dallu dadku ma sunnadii nabigay halmaameen mise way dhumeen buuri ma anigii hadda sunnadii dabaqaha ayaa la leeyahay ma reerbaadiya markuu amminkan talbiyeysanaya isagoo musdelifa ka dhaqaaqo mina u socda samictu waxaan maqlay alladii unzilat calayhi suurat اlbaqara yaquulu fada lmakaani labayk allahuma labayk nabigu markuu musdelifa ka dhaqaaqay talbiyeysanaya ayaan goobjoog ahaa rasuulkii lagu soo suurat baqara muxuu u maagay waa suuradda ugu dheere lagaga hadlay axkaam اlxaj axkaam اlxaj suuradda fafaahisa waa suuraة اlbaqara nabigu lagu soo deji suuraة اlbaqara ee axkaamta xajka la baray baa anaguna baroon ka qaadanay waxaa kaloo ku jira qur-aanka inaad dhigta suuraة maaidi iyo suuraة ancaam iyo suurat alcimraan surat اlbaqara aysan dhib lahayn jamaca min aslfa waxay dhaheen waa in la dhaho الsuuraة alatii yudkaru fiiha اlbaqara الsuuraة alatii tudkaru fiiha اlmaa'ida in la dhahaa fiican oon la dhihin suuraة اlbaqara marka warkooda waxaa kama jiraan wuxuu khilaafsan yahay madhab الصaxaaba ayb وxadثna xaسن بن علي الxulwاني xaسن بن علي الxulwاني أبو محمد xadثna يحيى بن آdم بن سليمان الأموي قال xadثna سفyان يعني الثوري عن xuسين بن عبدالرحمن السلمي بhذا الإسناad xuسين بن عبدالرحمن سندkiis wxuu ahaa haddan soo mari عن mdرك عن كثير بن mdرك الأشعي عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي عن iبن مسعوud sanadkaasoo ku wariyey marka sufyaan ba wuxuu mutaabici wadaadka ka horreeyey saaxiibkii ahaa ahaa hushay waxadaanii waxaa ku xadidka ii tabiyey yuusuf bn xamad almacniy qaala xadana ziyaad ibn cabdillahi yacni albakaiya can xusein bn cabdiraxmaan asulami can kaiir ibn mudrik alashjaci can cabdiraxmaan bn yaziid wاlswad ibnu yaziid annakhaci qaalaa labada taabici waxay dhaheen samicnaa cabdulahi bn mascuud baanu maqlay yaquulu asagoo leh bijamcin musdalifa ku leh samictu waxaan maqlay alladii rasuulkii unzilad la dejiyey calayhi dushii suurat baqar lagu soo dejiyey haahunaa meeshan musdalifaa maruu ka dhaqaaqahay yaquulu asagoo leh uma intaa kadib labbaa cabdulahi yaa talbiyaystay wa labaynaa maca anagu waan la talbiyaysanay haddaan ahay aswad bn yaziid iyo cabdiramaan yaziid annakhaci iyo taabiciintii la socdayba saxaabigay ku daydeen mar hadduu rasuulku u tiiriyey way isku dhammaatay ninka remiiba iyo maxaa ka khaldan way isku dhammaatay rasuulku suuratulbaqara lagu soo dejiyey ayaa sidan yeelayey marka nabiga marka sal l slam ficilkiisii iyo qowlkiisi buu soo guuriyey wallahu subxaanah wa tacala aclam